بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabka mutamimat alajrumiya gaar ahaan baabu calaamaat alciraab ayaa ku jirnay rafcadii ugu horeysay calaamaadkeedii baan ku jirnay waxaan soo qaadanay calaamadii koobaad oo ahayd adama iyo mawaadicdii damadaas lagu rafcinayey waxaan kaloo soo qaadanay calaamadii labaad oo ahayd waaw iyo mawaadicdii wowdaasi lagu rafcinayey oo ahayd jamcu almudakar asaalim iyo alasmaau asita qaala almualifu raximah llah wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaanaysaa aliftii calaamatan calaamad bay noqonaysaa lirafci rafcay calaamad u noqonaysaa fi lmuhana muhanay calaamad ugu noqonaysaa iyo wama ladii kii xumila ay ulxiqa la haleeshiiyey calayhi cala almusanna musanaha la haleeshiiyey naxwu qaala rajulaani wey misaalkeeda wa ina ciddata ashuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran weeye fainfajarat minhu itnataa casharata caynan halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu raximah ullah calaamadda saddexaad oo rafca ay leedahay iyo calaamaddaasi meesha lagu rafciyo ama makaanka lagu rafciyo calaamaddaas waxaa weeyaan alif alif waxaa lagu rafciyaa hal mowdic mowdicaasna waxa weeyaan almuhanaa muhane musanuhu muxuu yahay waa asmaadii laba shay ku dhacaysay weeye musanuhuna marka la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiyaa maa dalla cala ithnayn aw ithnatayn biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriidi can hadihi ziyaada wa catfi mithlihi calayh waa tacriifkii jamcu mudakaru saalim laakiin meesha ahayd calaa akthara min itnayn ayaa kan wuxuu noqonayaa maa dalla cala itnayn inta kale markaa way ka siman yihiin maa dalla cala itnayn buu kani ku kooban yahay jamcu mudakaru saalimna maa dalla calaa akthara min itnayn marka faariqa udhexeeya waa kaas weeye wuxuu noqonayaa tacriifka macnihiisu musano waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku tusiya labo mudakar ah laba raga aw ithnatayn ama laba dumara wuxuu ku tusiya wuxuu kugu tusinayaa biziyaadatin fii aakhirihi ziyaado aakhirka uu ku wato ayuu markaasi kugu tusinaya saalixan litajriid wuxuu saalix u yahay in laga dhartiro can haadihi ziyaada ziyaadaha in laga reebo wuu aqbali karaa marka laga reebana waa cadfi milihi calayhi isagoo kalena lagu soo cadfo mitaalkiisu wuxuu noqonayaa azaydaan altaalibaan alwaladaan dhammaantood amtiladaas tacriifkani way aqbalayaan waxay u aqbalayaan azaydaan wuxuu tusinayaa labuu tusinayaa azaydaan laba qof buu tusinayaa maa dalla cala ithnayn labuu tusinayaa aw ithnatayn waa hadday laba dumara yihiin sida alhindaan oo kale oo markaa laba dumara ku dhacaya maa dalla cala ithnayn aw ithnatayn muxuu kugu tusinayaa labadaas biziyaadatin fii aakhirihi ziyaado aakhirka ku wato oo maxay tahay ziyaadadaas azaydaan waa alifkaas wey iyo nuunkaas saalixun litajriid wuxuu aqbali karaa in laga dhartiro oo laga reebo oo laga jaro ziyaadadaas alif iyo nuunka in laga reebo wuu aqbali karaa oo zaydaan yacni alifkiiyo nuunka marka laga reebo zayd buu iska noqonaya zayd ayuu noqonaya saalixun litajriid marka laga dhartiro ziyaadadaas alifkiiyo nuunka laga reebo ayaa wuxuu aqbalayaa keligiis mufrad buu markaa noqonayaa zaydun buu noqonayaa ila waxay musanaha keensanayay alifkan iyo nuunku ahaayeen markaad ka reebtay daalkii wixii ka dambeeyey markaad ka reebto yacni markaasi zayd baa soo haraya zayd markuu soo haro wa cadfi milihi calayhi mid kalaad ku cadfi kartaa maxaad ohanaysaa zaydun wa zaydun baad ohanaysaa zayd iyo zayd baad ohanaysaa xaalka noocaasa kuguma tusin musanne yani markaa bi haadihi ziyaada wuxuu kugu tusay bilcadfi jaaa zaydun wa zaydun markaad dhahdo hadalka waxaa laga fahmayaa cidda timid laba nin inay yihiin inay laba zayd yihiin baad ka fahmaysaa laakiin laba inay yihiin kuguma tusin ziyaado uu wato oo aakhiru ku wato laakiin muxuu kugu tusay bilcadfi in laisku soo cadfay haddii af soomaaliya la yidhaahdo waxaa yimid muxamed iyo muxamed waxaad fahmaysaa laba qof oo labada maxamed la yihahdo inay yimaadeen baad ka fahmaysaa marka kana waa sidii oo kale weeyaan Eh, ziyaadadii marka laga reebo wuxuu aqbalayaa in markaa mid la mid ah lagu soo cadfo marka tacriifkaas ayaa lagu tacriifiyaa musanaha marka la tacriifinayo sheekh wuxuu ina siiyey tusaalayaal ayuu ina siiyey tusaalaha kood waxa wey qaala rajulaan qaala rajulaan qaala waa ficil maadi rajulaanna waa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alalif niyaabatan can adama liannahu muhanna maxaa lagu rafciyey waxaa lagu rafciyey alalif baa lagu rafciyey alif in wax lagu rafciyo asal maahan waa naa'ib saaraysaa niyaabatan can adama ma odhan kartid niyaabatan can ilwaaw ma odhan kartid saasoo kale ma odhan kartid niyaabatan can innuun ma odhan kartid waxaad odhanaysaa niyaabatan cani adama maadaama damadu asal ay tahay damadaas ayay markaa naa'ib ka noqonaysaa wuxuu kala soo qaatay sheekhu raximahullah aayad kale ina ciddata ashuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fi kitaabi illah ina ciddata ina waa tansibu lisma wa tarfacu alkhabar cidda waa ismigeedii ciddata ashuhuur waa mudaafi mudaafun ilayhi cinda waa daraf cinda mudaaf allahina mudaafun ilayh marka waxaa lagu tacalujinaya darafkaasi ciddaa lagu tacalujinaya itnaa waxay noqonaysaa khabarkii inaba lianna isma tansib lisma tarfacu lkhabar mar haddii ismigeedii la sheegayoo ina ciddata la sheegay khabar bay u baahan tahay khabaru ina marfuucun wa calaamatu rafcihi alalif niyaabatan can adama liannahu mulxaqun bilmuhana cashara ithnaa cashara cashara waxay leeyihiin taquumu maqaama nuun ithnaani bay asalku ahayd ithnaani bay ahayd nuun baa u dambeeyey nuunkii baa la jaray marka casharadani booskii nuunkay istaagaysaa culamada qaarna waxay leeyihin maya waa mudaafun ilayhi ayay noqonaysaa shahrna waa tamyiiz marka shaahidku waxa weeyaan ithnaa ithnaa weeye yani shaahidku wajhu shaahidna waxa weeyaan waa mulxaqun bilmuhana mulxaqun bilmuhana muhana maahan xaqiiqiya ah, waa mulxaqun bilmuhana inuu mulxaq yahayna waxaa ku caddaynaya tacriifkii baan ku eegeynaa bal inuu aqbalo tacriifku muxuu ahaa maa dalla cala nain oo wixii laba ku tusiya dayib itnaa labay tusinaysaa biziyaadatin fii aakhirihi laba wuxuu kugu tusinayaa ziyaado uu aakhri ku wato ziyaado uu aakhri ku wato ayuu kugu tusinayaa bimacnaa waa alifkaas biziyaadatin fii aakhirihi saalix litajriid ziyaadadaas in laga dhartiro laga jaro ayuu aqbali karaa marka laga jaro ismigii mufrad buu ku noqonayaa si markaa laba laisku tusiyo waa inaad mufradkan meesha yaalla mid kale kusoo cadaftaa marka wuxuu noqonayaa itnaa in alifka laga jaro maxaa soo haraya itna haddii alifka laga jaro maxaa soo haraya ithnun baa soo haray ithnun ithnun wax la isticmaalo maaha ithnun carabi la isticmaalo maaha zaydaan markaan alifkii nuun ka jarnay zayd baa soo haray waa aqbalaya zayd wa zayd waa lagu cadfi karaa mid kale laakiin ithnaa markaan ziyaada ka jarnay ithnun buu noqday ithnun wax la isticmaalo maaha idan musana xaqiiqiya maahane waa mulxaqun bilmusana waxaa la doonaya kelmadda marka ziyaada laga jaro inta soo hartay inay macno dhammaystiran yani markaa ay tusiso macno dhammaystiran oo kaamila ah inuu ka soo baxo oo marka ay aqbali karto mid la mid ah in lagu soo cadfi karo marka isnu lama isticmaalo wa isnu haddii lagu soo cadfona waa la mido wax macnoo ka soo baxaya marka ma uu jiro idan marka wuxuu noqonayaa ithnaa waa mulxaqun bilmuhana sheekha inoo keeni doona mulxaqaat almuhana oo markaasi waa arki doona insha allah waxaa la mida uu sheekhu soo qaatay fainfajarat minhu ithnata casharata caynan infajarat yani waa ficil maadi taaduna waa taau taaniis horaan usoo marnay taau taaniis asaakina waxay tusinaysaa ficilkan meesha yaalla faacilkiisu inuu mu'anas yahay bay tusinaysaa marka taada taau taaniis weeyaan itnataa marka waa faacilkii ayuu noqonayaa marfuucun calaamatu rafcihi alif niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmuhanaa musano la odhan maye waa mulxaq bilmuhanaa waayo tacriifkii ma aqbalayo itna cashara in la yidhahdo markaa cashara waa mudaafun ilayhi iyo in la yidhaahdo maya waxay istaagaysaa itnataani nuunkeedii booskiisa ayay tegeysaa markaasi caynanna markaasi waa tamyiis weyaan marka shaahidku waxa weeyaan itnata weeyaan mulxaqaas weeyaan sheekh saddex tusaale ayuuna siiyey laba mulxaqa iyo mid markaasi musano caadiya ah ayuuna siiyey qaala almuallifu raximah llah wa ama alalifu aliftii fatakunu waxay ahaanaysaa aliftii calaamatan calaamad ayay ahaanaysaa lirafci rafcay calaamad u noqonaysaa fi filmusanaa musanay calaamad ugu noqonaysaa iyo wama ladii kii xumila ay ulxiqa la haleeshiiyey calayhi cala lmusanaa musanaha la haleeshiiyey naxu qaala rajulaani weeyaan qaala waa ficil maadi rajulaani waa faacilkii ina ciddat ashuhuuri cinda allahi ithnaa itnaadaas weeyaan waa mulxaqun bilmusanaa oo ina khabarkeedu weeye khabaru inana waa la rafciyaa ciddatana ismigeedii buu ahaa fainfajarat minhu itnataa casharata caynan shaahid waxa weeyaan itnataa casharata weeye itnataadaasi waa infajarat faacilkeedii weeyaan ficilkana waxaa taada loola xiriiriyey in faacilku itnata inuu muanath yahay inuma itna waa waa mudakar itnataana waa muanath thintaanna waa la yihahdaa thintaan waa laba luqo thintaan iyo itnataan labadu waa la isticmaalaa laakiin waa laba luqo markaasi kala duwan weeyaan marka itnata waa faacilu infajarat marfuucun wacalaamatu rafci alأlif niyaabatan can اdama liannahu mulxaqun bilmuhana wa ama nuunu nuunkii fatakunu waxay ahaanaysaa nuuntii calaamatan calaamad bay noqonaysaa lirafci rafc ay u noqonaysaa fi lficli mudaaric ficil mudaaric bay ugu noqonaysaa idaa goortii itasala bihi uu la xiriirsamo damiiru tahniyatin damiir ku dhacaya markaasi laba qof naxw wannajmu washajaru yasjudaan weeyaan aw damiiru jamci almudakar mase qaar baa ku daray almudakar aw damiiru jamci almudakar ama lala xiriiriyo damiir ama magacuyaal ku dhacaya jamac raga naxw atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun aladiina yu'minuuna bilghayb aw damiiri almu'anahati almukhaataba yani marka lala xiriiriyo damiir markaa ku dhacaya muanatha qof dumara almukhaaabati lala hadlayo naxw qaaluu atacjabiina min amri illaahi weeyaan halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah allahu tacaala calaamadda ugu dambaysay oo markaa rafca ay lahayd calaamadda ugu dambaysa rafca ay leedahay waa annuun weeyaan saddexdan dambe alif iyo wow iyo nuun waa xuruuf weeye damaduna waa xarako wey calaamaadka rafca marka waxay isugu jiraan xaraka wa xuruuf xarako iyo xuruuf bay isugu jiraan xarakadu waa waaxida waa dammo faqad xuruuftuna waa saddex waa alwaaw alif wanuun weeyaan halkan marka sheekh wuxuu inoo sheegaya tii ugu dambaysay oo markaa nuunkii ah nuunku hal mawdic baa lagu rafciyaa mawdic waaxid ah ayaa nuunka lagu rafciyaa mawdicaas waxa weeyaan yacni ficil mudaaric oo lala xiriiriyey damiir laba qof ku dhacaya ama damiir jamac raga ku dhacaya ama damiir qof dumar lala khitaabaya ku dhacaya si kale haddii loo dhigana waxaa laiska iska yihahdaa alafcaal alkhamsa alafcaal alkhamsa afcaasha shantaa ayaa markaa nuun lagu rafciyaa nuuntaasna waa thaabita waa nuun thubuutu nuun waa nuun la sugayo waan arki doonaa nuunkaasoo la xadfayo isna calaamad buu noqon doonaa laakiin hadda mawdicana waa nuunkii oo la sugayo oo thaabita weeye nuunku mar wuxuu calaamad noqonayaa isagoo mawjuud ah marna wuxuu noqonayaa calaamad isagoo maxduuf ah mawdican marka afcaal khamse marka lagu rafcinayo nuunkii waa haabit weeye marka afcaashaas afcaal khamsaha la yidhaahdo waxaa lagu rafciyaa thubuutu nuun afcaal khamse waxaa loo leeyahay damiirku markuu yahay saddex baad sheekhu inoo sheegay isagoo ku dhacaya laba qof iyo isagoo ku dhacaya jamac raga iyo isagoo ku dhacaya qof dumar loola khitaabayo saddex buu inoo sheegay saddexdaas laba ka mid ah laba labay noqonayaan damiirku markuu ku dhacaya laba qof wuxuu noqonayaa laba jooga iyo laba maqan marka ragga uu ku dhacayana rag jooga iyo rag maqan halkaa marka waa imisa waa afar weeye xaalka laakiin lala khitaabayo qof dumar ah, damiirku wuxuu noqonayaa mukhaataba faqad mihaalka sheekhuna siiyey ama haddii aan mihaalino yani waxay noqonaysaa yadribaan yadribaani labadii maqnaabaa garaacaya way maqan yihiin tadribaani labadiinan baa garaacaya horey waxaan usoo aragnay xuruufu lmudaaraca xuruufu lmudaaraca afar bay ahaayeen ya-du waxaa loo isticmaalaya wax maqan dhammaanteed haa'ib bay ku dhacaysa taaduna waxay isugu jirtay haa'ib xaadir bay isugu jirtay wax jooga iyo wax maqan haddaba ficilkii mudaaric marka yaa lagu mudaaraceeyo haa'ib buu ku dhacayaa isagoo yaa lagu mudaariceeya haddii markaa faacil looga dhigo alif laba qof ku dhacaysa ghaayib buu ku dhacaya yadribaani labadii maqnaa way garaacayaan booska yaada haddaan taa dhiga maxay noqonaysaa tadribaani labadiinan baa garaacaya labadan raggaa ayaa garaacaya halkaa marka maxaa ka soo baxay labaa ka soo baxay damiirkii oo laba jooga ku dhacaya laba qofoo jooga ku dhacaya iyo damiirkii oo ku dhacaya laba qofoo maqan jamcina saasoo kale weeyaan waxaa la odhanayaa yadribuuna nimankii maqnaa way garaacayaan ayib tadribuuna kuwiinan baa garaacaya oo iyo haa'ib wey gabadha keligeed marka lala khitaabayo waxaa mukhaaab ahay noqon mayso lidaalika marka la sheegay maxaa la odhanayaa damiiru mu'anahati lmukhaaabati kuwa kale lama raacin mukhaataba lama raacin lianna marna waxay ku dhacayaan haa'ib marna xaadir bay ku dhacayaan alifka iyo wowga marka ficilka lala xidhiiriyo laakiin ya marka lala xidhiiriyo waxaan mukhaatabo aan ahayn marna ma noqonayso marka afcaal marka la leeyahay saasaa loo jeedaa afcaal mucayana maaha sidii asmaaulkhamsihii oo kale ama asmaa sitihii oo kale waxay ahay asmaa maxsuuro ah abuuka akuuka xamuuka fuuka duu maalin hanuuka lix bay ahaayeen lixdaas waxaan ahayn laguma bedeli karo asmaa kale adoo ku sheegaya asmaa lkhamsa ama asmaa sita ma keeni kartid waa inta meeshii la joogaba asmaa sita ama asmaa lkamsa waa inta laakiin alafcaal lkhamsa afcaal gaar ahaynad kuma koobna ficil kastoo mudaarica marka lala xiriiriyo damiir laba ku dhacaya ama damiir jamac ku dhacaya afcaal khamsu noqonaya ama yadiru ka keen ama yaakulu ka keen ama yasmacu ka keen ama yafhamu ka keen yafhamaani ayib tafhamaani yafhamuuna tafhamuuna tafhamiina yanduraani waa labadii maqnaaba eegaya wey tanduraani labadiinan yani markaan la khitaabayo la hadlay ayaa eegaya yanduruuna nimankii maqnaaba eegaya tanduruuna waa idinkaa eegaya sawaadix maaha gabadha waxay noqonaysaa tanduriina adaa eegaya marka ficil kasta laga keeni karaa afcaal khamsa marka laleeyahay ha u fahmin yani sidaasna asmaa oo kale waa shay maxsuura ha u fahmin ficil kasta laga keeni karaa haddii faacil looga dhigo laba damiir laba ku dhacaya ama damiir jamca ku dhacaya ama damiir ku dhacaya qof dumar lala khitaabaya laakiin marka damiirku u alif yahay mar waxay noqonayaan mawjuud marna waxay noqonayaan haayib marka damiir faacil looga dhigo ama damiirka lala xiriirinayo wow uu noqdona mar waxay noqonayaan haa'ib marna maxay noqonayaan mawjuud ama mukhaatab bay noqonayaan laakiin ya marka lala xiriiriyo waxaan mukhaatab ahayn ma noqonayo sheekhu marka wuxuu ku kaaftoomay saddex buu ku kaaftoomay alifkiina mid buu kaga kaaftoomay wowgiina mid buu kaga kaaftoomay yani ya mid buu kaga kaaftoomay saddexuu markaas sheegay damiiru tahniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru muanati almukhaaaba misaaladu sheekhuna siiyey waxaa ugu horeeya wanajmu washajaru yasjudaan wey wanajmu والشجر يسجدان شهيد وحو يسجدان يسجدان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون بدرنا صح وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه فعل اتصل به ضمير تثنية بدرنا صح أما لأنه فعل من أفعال الخمسة بدرنا صح يسجدان فعل المضارع مرفوع wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun niyaabatan can idamma niyaabatan can idamma liannahu ficlu mudaaric itasala bihi damiiru tahniya ama liannahu ficlu min afcaali khamsa kii la yidhaahdaba waa waadix weeyaan yasjudaani marka ficilku ma wuxuu ku dhacayaa mukhaatab mase wuxuu ku dhacayaa haa'ib wuxuu ku dhacayaa maxay haa'ib buu ku dhacayaa lianna maxaa lagu mudaariceeyey yaa baa lagu mudaaricey alyaana haddii lagu mudaariceeyo waxaan ghaa'ib ahayn ma tusinayso isagoo markaa mukhaataban wuxuu noqonayaa alrajulaani yasjudaan alrajulaan labadiin antumaa tasjudaan antumaa labadiinnan tasjudaani waa sujuudaysaan marka tasjudaani ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun hubuutu nuun niyaabatan can adamma liannahu ficlun itasala bihi damiiru tasniya ama liannahu ficlu min afcaali khamsa ficilkuna waa mukhaatab maadaama ta lagu mudaariciye aw damiiru jamci lmudakar yacni ficilkii marka lala xariiriyo damiir jamac ah oo rag ah isaguna waxaa markaa lagu rafcinayaa nuunkii oo loo sugo wuxuu soo arooriyay marka aayad ay ku sugan yihiin dhowr ficil atabnuuna tacbathuuna tattakhiduuna takhluduuna dhammaantood waxay noqonayaan afcaalu khamsa atabnuuna hamsadul istifhaam bay noqonaysaa tabnuuna waa ficlu mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuut nuun niyaabatan can adama niyaabatan can adama liannahu ficlu min afcaali alkhamsa ama liannahu ficlu mudaaricun itasala bihi damiiru jamcin damiir jamcaasna waa kee waawga weeye alwaaw weeyaan ma mukhaatab buu noqonayaa mase qaa'ib buu noqonayaa mukhaatab buu noqonayaa tabnuuna waa dhisaysaan waxaa la mida ah tacbathuun ayadna waa ficlun mudaaricun ficl mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi hubuut nuun niyaabatan can dama niyaabatan can adama liannahu ficl min afcaal khamsa ama liannahu ficlun mudaaricun itasala bihi damiiru jamcin owowgaa weeyaan isaguna waa mukhaatib weeyaan tacbasuuna waad ciyaaraysaan tattakhiduuna waa la mid tattakhiduuna ficlu mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuut nuun hubuut nuun niyaabatan can adama لأنه فعل من أفعاal خمسة تklduuna waa فicl مضاaرc مرفوuع وcalاamaة رفعihi ثbوت النuن نiyaabaة عan الضمة لأnه فicl min أfعاal خمسة ama لأnه فicl اtaصلa bih ضamiiru jamci markuu sheekhu inoo miaaliyey afartaa ficil oo afartuba mukhaaطab ah ayaa wuxuu inoo miaaliyey aayadda ku xigta yani markaasi aladiina yu'minuuna bاlغayb yu'minuuna waa ficilkiio markaasi ku dhacaya ghaa'b yuminuuna wuxuu noqonaya ficlu mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuut nuun niyaabatan can adama liannahu ficlu mudaaric itasala bihi damiiru jamcin ama liannahu ficlu min afcaali khamsa aayaddu dhammaan waxay ahaayeen afcaasha ku sugan mukhaatab bay ahaayeen laakiin yu'minuuna waa ghaa'ib wey aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya kuwa rumaynaya bilgheyb marka waa ghaa'ib weeyaan labadii mithaalba sheekhu marka halka waa ina siiyey aw damiir muanasi mukhaaaba yani ficilkii oo lala xiriiriyo damiir ku dhacaya qof dumar oo keliya yani marka lala khitaabayo waxaa weeyaan qaaluu atacjabiin qaar baa ku daraya qaalu qaarna atacjabiina bay ka bilaabayaan qaaluu atacjabiina min amri illaahi shaahid waxa weeye atacjabiina alhamzatu lilistifhaam tacjabiina ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun niyaabatan can adamma لأنه فعل من أفعال خمسة أما لأنه فعل اتصل به ضمير المؤنث المخاطبة أيضا وحن مخاطبة هين من نقطه لأن مؤنثة المخاطبة أي لليه مخاطبة غائبة لما أورن ومخاطبة وأنا واحدة لبا مركا جمع من دمها ومخاطبة صدح ذبا يعني مركا فعلك للا حريريو ألف أما للا حريريو يعني مركا سي واو أما يا للا حريريو saddexduba faacilku wuxuu noqonayaa alifka waawga iyo ya-da faacilkii meel kale ha u raadin faacilkii meel kale ha u raadin wanajmu washajaru yasjudaan alifkaasaa faacilkii ah ayagaa sujuudaya yasjudaan labadanaa sujuudaya faacilku alifkaas wey tabnuuna wowgaasaa faacilkii ah tacbathuuna wowgaasaa faacilkii ah tattakhiduuna wowgaasaa faacilkii ah takhluduun wowgaasaa faacilkii ah yu'minuuna wowgaasaa faacilkii ah atacjabiina ya faacilkii ah marka haddii lagu weydiiyo afcaasha noocaasa faacilkooda meel kale hu raadin waa alifkaas iyo wowgaas iyo ya-daas weeyaan wa ama nuunu nuunkii fatakunu waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad bay noqonaysaa lirafci rafci u noqonaysaa fi lficli mudaaric ficil mudaaric bay ugu noqonaysaa ida itasala bihi markuu la xiriirsamo bihi bilficli damiiru taniyatin damiirku waa magacuyaal magacuyaal ku dhacaya markaa labo qof ku dhacaya naxwu najmu washajaru iyo sudan kaasuu yani mihaalkiisu aw damiiru jamcin aw itasala bihi uu la xiriirsamo damiiru jamcin damiir ku dhacaya jamac iyo markaasi jamc mudakar jamac markaa rag ah. wadalika naxwu atabnuuna bikulli riicin wey atabnuuna bikuli riicin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun tabnuuna iyo tacbathuun iyo tattakhiduuna iyo takhluduun weeyaan aladiina yu'minuuna bilgayb waa yu'minuuna weeyaan aw itasala bihi uu la ficilkii mudaaric damiiru damiiru lmu'anatha damiir ama magacuyaal markaas u sugnaaday muanatha dumar almukhaaabati lala khitaabayo waa qof keligeed wey naxwu qaaluu atacjabiina shaahidka waxa wey atacjabiin atacjabiina ficlu mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi hubuut nuun ya-duna waa faacilkii marka nuunka ugu dambeeya dhammaan waa calaamatu rafcihi weeyaan waana la sugayo waa haabit ya-da wowgiiyo alifkuna faacilkii ficilka faacilka u ahaa yani ficilka meesha yaal faacilkii sameeyey ayay noqonayaan ولنصب خمس علامات الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة wuxuu sheekhu yihi raximah ullah walinasbi nasbe waxaa u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood baa u sugnaaday ka bedel alfatxatu fatxaa u sugnaatay wa hiya fatxadu alaslu iyadaa asala walalifu alif baa u sugnaatay waalkasratu kasraa u sugnaatay walyaau baa u sugnaatay nuun nuun xadafkeeda ayaa markaasi u sugnaaday wahiya afartan dambe alif iyo kasro iyo ya iyo xadfunuun naa'ibatun waxay naa'ib ka tahay can canfatxa fatxay naa'ib ka tahay fa ama alfatxatu fatxadii fatakunu waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad bay noqonaysaa linasbi nas bay u noqonaysaa fii halaathati mawaadica saddex mawdic ayay calaamada ugu noqonaysaa filis mufrad ismigii keligiisaha ayay markaa calaamada ugu noqonaysaa munsarifan kaana ahaaya mid markaas sarfoomaya oo tanwiintii iyo kasrihii aqbalaya aw gayra munsarifin ahaaya mid markaa tanwiintiiyo kasri aan aqbalhayn naxu wattaqu llaha wey wahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wey waid waacadnaa muusa wey wa fii jamci taksiir jamcu taksiir bay markaasi calaamad ugu noqonaysaa munsarifan kaana ahaaya mid sarfoomaya oo tanwiin qaadanaya kasro aw hayra munsarifin ahaaya midaan tanwiin iyo kasr midna aqbalayn naxwu wa aljibaala wey wacadakum allaahu magaanima wey wa ankixu layaama wey wa fi lficli mudaaric ficil mudaaric bay calaamad oogu noqonaysaa yani markaasi fadxadii idaa dakhala calayhi markuu galo ficilkii mudaaric naasibu naasib markuu galo oo walam yatasil uusan la xiriirsamin shay-un shayna biaakhirihi dabayaaqadiisa naxu lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha weeyaan halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu raximahullah icraabkii kii labaad waxaan ka soo baxanay icraabka kii koobaad oo ahaa arafc laanna aqsaam alculaab waxaan soo marnay inay afar ahaayeen alrafcu walnasbu walkhafdu waljasmu rafco waa ka soo baxnay iyo calaamaadkeedii halkan wuxuu ka gudagelayaa icraabta qeybtii labaad oo ah annasb nasba marka waxay leedahay calaamaad bay leedahay calaamaatu nasb sheekh wuxuu noo sheegay inay yihiin inay shan yihiin wuxuu u tartiibiyey sheekh min baab almunaasaba ayuu tartiibiyey fatxuu ku bilaabay wuxuu ku xujiyey alif buu ku xujiyey kasru kusoo xujiyey yaana waa u dambaysiiye lianna fatxa haddii la jiido xaraf fatxisan haddaad jiido maxaa ka dhalanaya alif baa ka dhalanaya soo ma alif fatxisan markaad jiido a aad tidhaahdo maxaa ka dhashay yani markaa alif baa ka dhashay baa fatxisan markaad fatxiso baa tidhaahdo maxaa ka dhalanaya alif baa ka dhalanaya wahaakada marka baab almunaasaba fatxa markuu sheego alif buu ku xujiyey wuxuu noogu xujinayaa fatxa haddii la jiido alif baa ka dhalata wuxuu kaloo sheegay kasro ya ayuu ka dambaysiyey kasre haddii la jiido maxaa ka dhasha xaraf kasrisan haddii la jiido waxaa kasoo baxaya baa kasoo baxaya bi kasrioo jiid maxay noqonaysaa bi yaabaa kasoo baxda marka laba kastaba munaasabay markaa isu leeyihiin munaasaba ka dhexaysa kanoo ugu dambeya isagu waa xadfu nuun ayuu noqonaya nuunka haddaan soo marnay oo haabitka ahaa ayuunbaa la xadfaya nuunka ayuunbaa la xadfaya afartaas calaamadood bay nasbo leedahay afartaas waxaa asala fatxa asala oo marka la fatxinayo shay waxaa la saarayaa xarakada la garanayo oo kordhiga ayaa la saarayaa kuwan kale laakiin waa naaib asal maahan oo aliftu asal maahan in wax lagu fatxiyo kasradu asal maahan ya-du asal maahan xadfunuunna asal maahan waxay naaib ka yihiin fatxadii bay naaib ka yihiin wixii la fatxinayo asaalatan waa in fatxa la saaro kuwan kale haddii la saaro oo alif lagu nasbiyo ama kasra lagu nasbiyo ama ya lagu nasbiyo ama xadfunuun lagu nasbiyo shaygaas lagu nasbiyey afartaa mid ka mid a ah, waxaa lagu ciraabay asal maahana waa naaib asal maahana muxuu yahay waa naaib weeyaan dayib marka afartaas waxaa loo yaqaanaa nuwaab baa loo yaqaanaa waa kuwo markaa naaibka ah fatxadii bay naaib ka yihiin waxay isugu jiraan calaamaadka nasbo xuruuf iyo xarakaad bay isugu jiraan xuruuf iyo xarakaad xarakaadku waa laba weeye alkasratu waalfatxa xuruuftuna waa saddex alalifu walyaau wa xadfu nuun saddexdaasna waa xuruuf wey xuruuf iyo xarako shabaha wuxuu ka dhexeeyaa kuwii aan soo marnay calaamaatu rafc iyo kuwan qaybo ka mid a ah isshabahaya calaamaadka rafca waxaa ka mid a ah alif baa ka mid ahayd halkana maxaa ka mid ah alif baa ka mid ah calaamaadka nasbo calaamaadka rafca waxaa ka mid ahaa nuun baa ka mid ahayd kuwanna nuun baa ka mid ah see marka laisugu keenaya haday meeshii alif taallo see lagu garanayaa yacnii aliftu mar waa calaamatu rafco marna waa calaamatu nasbo soo waadix maaha nuunkii mar waa calaamatu rafco marna waa calaamatu eesh nasbo maxaa lagu kala saarayaa marka marka kelmaddii alif laga dambaysiiyo inay kelmaddu tahay mid nasbisan iyo inay tahay mid markaa rafcisan maadaama labaduba min calaamaati rafcin ay ka mid yihiin min calaamaati nasbina ay ka mid yihiin sababtu waxay noqonaysaa yani aliftu markay ka mid tahay calaamaatu rafci ka mid tahay waxaa lagu rafciyaa musanaha lagu rafciyaa musanaha lagu rafciyaa marka baabkan la joogo waxaa lagu nasbinayaa asmaau sitihi baa lagu nasbinayaa soo waadix marka aliftii baabu rafca marka la joogo meel bay gelaysaa meel baa lagu yaqaanaa marka la joogo baabu nasbana meel baa lagu yaqaanaa hasku qaldin marka ha odhan yani alifta xaggana waa ku jirta xaggana waa ku jirtaaye maxaa lagu kala saaraya shaqa iskuma leh halkaasi waa taas weeye rafca markaan soo maraynay waxaa lagu rafcinayay afcaalu khamsihi ayadoo joogto oo mawjuuda ah ayaa lagu rafcinaya laakiin marka maanta la joogo afcaasha laftooday gelaysaa afcaasha laftooday gelaysaa afcaal bay gelaysaa laakiin waa la xadfaya soo maaha halkaa markay mawjuud ay ahayd halkana maxay noqotay maxduufa mid markaa la xadfay ayay noqotay marka calaamaadku waa shantaas wey wuxuu bilaabay sheekhu raximahullah midda koowaad oo fatxa ah inuu inoo sheego meelaha lagu yaqaano meelaha lagu nasbiyo wuxuu inoo sheegay fatxo in lagu nasbiyo saddex mawdic in lagu nasbiyo saddex mawdic in lagu nasbiyo saddexdaa mawdic mawdica koobaad waxaa weeye is mufrad wey ismufrad waa kaan soo marray tacriifkiisa maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i asitta waxaan sidaa ugu sheegaynaa waxaan arki doonaa mawaadic kale oo is mufrad si kale loo tacriifin doono ilaa afar oo kale ayuuna soo mari doonaa in sha allah is tacriifkiisuna sidaa ma noqonayo sidaan si aan ahayn ayuu noqonaya tacriifkan wuxuu ku kooban yahay marka baabulcraab la joogo bas haddii abwaabta kale la tago tacriifku iskhilaafaya waa arki doona insha allah marka tacriifkiisu waa sidaas weye maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sita ismiga mufradka ha noqdo munsarif mid tanwiin ama kasre aqbalaya ama midaan aqbalayn labaduba waxaa lagu nasbinayaa fatxo mithaal buu sheekhuna siiyey wattaqu llaha taquu waa ficil amar mabniyun waa soo marnay waxaa la odhanayaa mabniyun calaa xadfi nuun baa la odhanayaa saxa weeye owguna waa faacilkiisi weeyaan allaha booska uu yaallo waa booskii ismiga mafcuulun bihiga boosku yaallo buu yaallaa laakiin marka la ecraabayo lo odhan mayo allah mafcuulu bihi lo odhan mayo maxaa la odhanayaa ismun mansuubun cala tacdiim baa la waa ismi lagu nasbiyey weyneyn la weyneynayo oo maxaa loo odhan waaya mafcuulun bihi waxaa loo odhan waayey ta'aduban ilah baa laga edabsanaya leanna lama odhan karo mafcuulun bihi waa kii wax lagu sameeyey waa kii ficilka lagu sameeyey oo ficil ku duldhacay allana dee lama odhan karo ficil baa ku dul dhacay ficil baa lagu sameeyey lama odhan karo marka ta'aduban mawdic kastoo asmaaullaahi ay boos mafcuulu bihi ay dhacdo waxaa la odhanayaa ismun mansuubun cala atacdiim baa la odhanayaa xaqiiqatan mafcuulu bihi weeye oo booska hadda allah uu yaalo ismi kale hadii la dhigi lahaa waa la nasbin lahaa oo waxaa lagu nasbin lahaa kownuhu mafcuula bihi asagona boosku mafcuul bihi waa yaalla laakiin ilah baa laga edebsanayaa oo magaca laguma sheegi karo ayib marka waxaa la ohanaya ismun mansuubun cala tacdiim ayaa la ohanaya marka shaahidku waa allah ismigaas weeye waa ism mufrada waana munsarif waxaa lagu nasbiyey fatxana lagu nasbiyey wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquub shaahidku waxa weeyaan isxaaqa waa yacquba wey wahabnaa waa ficlun waa faacil wahabnaa waan u hibaynay waa ficil iyo faacil lahu liibraahiim jaariya majruurka wahaba ayaa lagu tacalujinaya isxaaqa wuxuu noqonaya mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu calaa aakhirihi wa yacquuba nusa qaar baa ku daraya wa yacquubana waa ku cadfan yahay ayuu ku cadfan yahay isxaaq muxuu u keenay sheekhu keenay waa isma lahinsarif ah kii hore muxuu ahaa allah ism munsarif ayuu ahaa marka wuxuu isku dayaya sheekhu amhilada inuu markaasi eh, kala duwa isku dayaya marka kii hore wuxuu ahaa ismi munsarifa oo tanwiin iyo kasraba aqbalay laakiin isxaaq iyo yacquub waa ismi markaasi nasbisan laakiin tanwiin iyo kasra markaasi aan aqbalaynin waa maalansarif marka labaduba xarakadu way ka muuqanaysaa yacquub iyo allah labaduba xarakadu waa ka muuqanaysaa waid waacadnaa muusa waacadnaa id waa daraf waxaa lagu tacalujinayaa udkur ayaa lasoo qadaraya udkur id wakti ka waran waacadnaa waxay noqonaysaa waacadnaa ficlun wa faacil waacad waa ficilkii naana waa faacilkii muusa wuxuu noqonaya mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun cala aakhirihi saddexdaa marka mihaal oo sheekhu marka inoo mihaaliyey kastaba maqsuud buu ka leeyahay ka koobaad waa ismunsarifa xarakadun ay ka muuqanayso midka labaadoo isxaaqna waa ismi xarakadu ay ka muuqanayso laakiin mala insarifa kana ugu dambeeyana waa ismi markaasi xarakadu ay muqadar ku tahay marka mid kastaba ujeedo gaara ayuu sheekhu ka leeyahay mawdica kood wuxuu noqonayaa ismu almufrad munsarifan aw hayr munsarif mawdica labaad waxaa weeye jamcu taksiir weeye jamcu taksiir weeyaan jamcu taksiirka munsarif ha noqdo ama mala insarif ha noqdo wuxuu sheekhuna siiye tusaale watara aljibaala watara aljibaala shaahidku waxa weeyaan aljibaala aljibaala mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi liannahu jamcu taksiir jamcu taksiir inuu yahay tacriifkiisi baan eegeynaa tacriifkiisi muxuu ahaa jamcu taksiir maa dalla maa tagayarat fiihi binaau mufradihi maa tagayarat fiihi binaau mufradihi ima biziyaadati ima binaqsin aw ziyaadatin aw tabdiilu shaklin mufradki muxuu ahaa mufradku muxuu ahaa jebel jebel buu ahaa waa mise xaraf saddex xaraf markii la jimciye muxuu noqday jibaal waxaa ku kulmay jibaal yani markaas ziyaada oo alif baa lagu siyaadiyey jamci waxaa kaloo kusugan tabdiilu shaklin oo jebel jiimku maftuux buu ahaa jibaalna muxuu noqday maksuur buu noqday marka labaduba ku kulmeen tabdiil ashakl iyo ziyaadatu alxarf labaduba ku kulmeen marka jibaal waa jamcu takfiir weeyaan marka tara waxay noqonaysa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi ayib faacilku waa anta aljibaalana mafcuulun bihi mansuub wa nasbihi fatxatun daahiratun cala aakhirihi waana munsarif weeye tanwiin buu aqbalaya aljibaala waa munsarif oo tanwiin buu aqbalaya wacadakum allahu magaaniba wacadakum allaahu wacada waa ficil maadi allaahda dambaa faacilkii ah kum mafcuul awal buu noqonaya ficilka laba mafcuul qaadanaya koob waa kii hore maqaanimana waa kii dambe shaahidku waa maqaanimo weeyaan maqaanima waa jamcu takfiir mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun calaa aakhirihi waana maalaa waa maalaa mufrad wuxuu ahaa maqnam maqnam maqaanim marka tabdiilu shaklina waa ku dhacay ziyaadana markaa way la socotaa maqnam maqaanim marka maqaanimo waa maalaa wey wa layaama ankixuu markaasi waa ficl amr ayb mabniyu calى xadfi nuun owguna waa faacilkii alayaama mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatu muqadarat calى akhirihi liannahu jamcu jamcu markaasi tagsiir saddexda miaal sheekhuna siiyey saddexda miaal aljibaal iyo mahaanima iyo alayaama mid kasta maqsuudi markaa muraad buu sheekhu ka kan koobaad waa jamcu tagsiir munsarif ah weeye ka labaadoo makaanimo waa jamcu tagsiir waa maa la kana ugu dambeeya alayaama waa jamcu taksiir laakiin xarakadu muqadar ay tahay laakiin labadii hore xarakadu waxay ahayd daahir bay ahayd markaas oran amhilada faraha badan leh sheekh marka muxuu u keenay mid kasta maqsuud iyo muraad ayuu sheekhu ka leeyahay ayib mawdica saddexaadoo markaa lagu nasbinayo fatxadii waxaa weeye ficil mudaaric ficilka mudaaric waa goormaha waa haddii nawaasib hadday galaan wey aakhirna waa inuusan ficilkii waxba ku wadan weeyaan aakhir waxba kuma wato sida lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaauhaa shaahidka waxaa weeyaan lan yanaala wey lan xarfu nasbin yanaala ficl mudaaric mansuubun bilan wa nasbihi fatxatun daahiratun calaa aakhirihi weeyaan marka saddexdaas ismu mufrad iyo jamcu taksiir iyo ficil mudaaric aladii dakhala calayhi naasib walam yaksil biaakhirihi shay saddexdaasi fatxa ayaa lagu nasbiyaa walinasbi nasba waxaa u khamsu calaamaatin alfatxatu fatxa usugnaatay wey iyadaasala waalif alif baa usugnaatay walkasratu kasro iyo walyaau ya iyo waxadfu nuun wa hiya afartan dambe alif iyo kasro iyo ya iyo xadfu nuun naaibatan waxay naaib ka tahay calafata fatay naaib ka tahay fa ama alfatxatu fatxadii fatakuunu waxay ahaanaysaa oo noqonaysaa calaamatan calaamo linasbi nasbi calaamadu noqonaysaa fii alaaati mawaadica saddex mawdic ama saddex boos filism mufrad ismigii mufradkahabay calaamada ugu noqonaysaa munsarifan kaana ahaaya mid markaa tanwiin aqbalaya aw hayra munsarifin ahaaya midaan tanwiin aqbalayn naxw wataqu llah allah lafdigaas wey wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquba weeyaan waid waacadnaa muusa shaahidka waa muusa weeyaan wa fii jamcu taksiir jamcu taksiir bay calaamada ugu noqonaysaa munsarifan kaana ahaya mid tanwiin aqbalaya aw hayra munsarif midaan tanwiin aqbalayn naxw watara aljibaala aljibaala weeye ayib wacadakum allahu maaanima maaanima weeye jamcu taksiirkii wa ankaxu ayaama alayaama weeye xarakadiina waa muqadar labadii horena xarakadu daahir bay ahayd wa fi ficl mudaaric ficl mudaaric calaamada ugu noqonaysaa idaa dakala caleyhi markuu galo naasima mid nasbiya oo walam yatasil shayun shayna uusan la xariirsanayn biaakhirihi dabayaaqadiisa wadalika naxwu lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha wey lan yanaala ficilka weeye lan baa lagu nasbiyey wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaanaysaa aliftii calaamatan calaamad bay ahaanaysaa oo noqonaysaa linasbi nasbay calaamad u noqonaysaa fil asmaai asmaadii bay calaamad ugu noqonaysaa asmaadii asitati lixda ahayd naxw maa kaana muxamadu abaa axadin min rijaalikum mithaalkaasoo kale wey wanakhfadu akhaana oo kale wey ra'aytu xamaaka wahanaaka wey an kaana daa maalin wey halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah ullah calaamadii labaad oo nasbay lahayd calaamadaas waxaa weeyaan alalif alif waxaa lagu nasbiyaa hal mawdic mawdicaasna waxaa weeyaan alasmaau sita ama alasmaau alkhamsa kii loo yaqaanaba alasmaau asita horena waa usoo marnay baabu rafcu waxaan soo marnay asmaada in lagu rafciyo waaw lagu rafciyaan soo aragnay halkana wuxuu inoo sheegayaa iyagoo la nasbinayo maxaa lagu nasbinayaa waxaa lagu nasbinayaa alifti alif baa lagu nasbinayaa caamilkuna wuu iskhilaafayaa marka ay asmaadan tahay mansuuba iyo marka ay tahay marfuuca mawdican oo kale markay mansuubo tahay waa in laga hormariyaa caamil wax nasbinaya waa in laga hormariyaa caamil wax nasbinaya waa in laga hormariyaa asmaadaasi waa soo aragnay waa abuuka iyo akhuuka xamuuka iyo fuuka iyo dumaani hanuuka haddii lagu darana lix bay sidaa ku noqonaysaa haddii laga reebana waxay noqonaysaa shan bay noqonaysaa asmaadaas marka xaalat nasbo markay joogaan ama baawo nasbo markay joogaan alif baa lagu nasbinaya meeshii wow lagu rafcin jiray alif ayaa lagu nasbinayaa mihaalku sheekhuna siiyey maa kaana muxammadun abaa axadin kaana baa la garanayaa waa ficil maadi ah oo ismiga khabar qaata isagaa sheekhu inoo keeni doonaa muxamadun waa ismigii kaanada wey marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratu calaa akhirihi abaa waa khabarkii kaanada wey mansuubun wacalaamatu nasbihi alif wacalaamatu nasbihi alif niyaabatan can ilfatxa liannahu ismu min asmaa'i alkhamsa abaa mudaaf axadina mudaafun ilayh marka shaahidku waxaa weeyaan abaa wey shaahidku abaa wey shaahidku wajhu shaahidna waa mansuub wacalaamatu nasbihi alif niyaabatan can alfatxa liannahu ismun min asmaa'i alkhamsa wanaxfadu akhaana naxfadu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir mustatir ah taqdiirkiisu waa naxnu akhaana wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi alif niyaabatan can alfatxa liannahu ismu min asmaa'i alkhamsa qaar waxay ku darayaan wataquulu taquulu ra'aytu xamaaka wahanaaka qaarna ra'aytu xamaaka wahanaaka basay qorayaan taquulu waa ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi ra'aytu xamaaka ra'aytu ficlun wa faacil xamaakana wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi mansuubun wacalaamatu nasbihi alalif niyaabatan can alfatxa liannahu ismu min asmaa'i alkhamsa wa hanaakana waa ku cadfan yahay alwaawu xarfu cadfin hanaaka mactuufun calaa xamaaka wa mactuufu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi alalif niyaabatan can alfatxa liannahu ismun min asmaa'i alkhamsa an kaana daa maalin antu waxay noqonaysaa xarf masdar ayay noqonaysaa kaanana waa ficil maadi ayib ismigiisu waa damiir wuxuu noqonaya an kaana huwa huwa waa damiirun mustatirun ismu kaana daa wuxuu noqonayaa khabarkii kaanada mansuubun wa calaamatu nasbihi alalif niyaabatan can alfatxa liannahu ismun min asmaa'i alkhamsa daa mudaaf maalinna mudaafun ilayh marka sheekh wuxuuna siiyey eh, afar tusaale saddex aayadood iyo markaasi mithaal caadi ayuu ina siiyey ayib mithaalkaas uuna siiyey ayaa wuxuu ku kulmiyey laba kelmadood oo ra'aytu xamaaka wa hanaaka marka abaaka wuu inoo sheegay akhaakana waa inoo sheegay xamaakana waa inoo sheegay hanaakana waa inoo sheegay daa maalin faaka ayuu yani uusan mithaalin asaguna kuwaas ayuu markaa la mid noqonaya ra'aytu faaka haddii la yidhaahdo yani ciraabtu waa isku mid kuwa lasoo sheegay ayay markaa isku ciraab noqonaya wa ama alalifu aliftihi fatakuunu <clears throat> waxay ahaanaysaa aliftii calaamatan calaamad bay noqonaysaa linasbii nasbay calaamad u noqonaysaa fi lasmaa'i sita asmaadii lixda ahayd ayay calaamad ugu noqonaysaa wadalika naxwu maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum mihaalkaas weeye shaahidkuna waxa weeyaan abaadaasoo alif lagu nasbiyey wanaxfadu akhaanaa weeye shaahidkuna waa akhaana oo markaasi aliftaa lagu nasbiyey wa ra'aytu xamaaka wa hanaaka waa xamaaka iyo hanaaka oo alif lagu nasbiyey caamil wax nasbiyana laga hormariyey an kaana daa maalin shaahidku waa daadaas weeyaan daa maalkaas weeyaan daadaasi waxay ku nasbisan tahay inay khabaru kaana tahay alif baana lagu nasbiyey waxay naaib ka tahay fatxadii markaa aan soo marnay wa ama alkasratu kasradii fatakunu waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad bay noqonaysaa linasbii nas bay calaamad u noqonaysaa fii jamci lmu'anath jamacii dumarka ayay calaamada u noqonaysaa jamacii assaalimi ka nabadgalay min ataksiiri iyo wamaankii xumila la haleeshiyey calayhi jamacaas naxw khalaqa allaahu asamaawaati wey wain kunna ulaata xamlin wey halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah ullah calaamadda saddexaad oo markaasi nasba ay leedahay waa alkasra kasra hal mawduc ayay markaa calaamo nasba u noqonaysaa halkaa mawduc waxaa weeyaan jamcu lmuanas asaalim jamcu lmuanas asaalim tacriifkiisa waa soo aragnay maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn baa lagu tacriifiyaa waa wixii la jamciyey alif iyo ta zaaida ayaa lagu jamciyey alif iyo ta zaaida ayaa lagu jamciyey zaynabun zaynabaat xaliimatun xaliimaat ayb alxatun alaxaat ama mudakar ha u sugnaado ama mu'anas ha u sugnaado mar haddii kelmadda alif iyo ta lagu jamciyo waxay noqonaysaa jamcu lmu'anas assaalim maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn shardigaasna waa in laga helaa aliftu waa inay zaa'idtah ta'duna waa inay zaa'id tahay masiidatayn waxaa ku baxaya haddii midkood asal uu yahay ama aliftu ay asal tahay ama ta'du ay asal tahay yani markaa kaa jamac muana ma noqonayo laakiin labadaasba alifta iyo taduba waa ina labaduba zaaid waa inay wada yihiin sheekhu mithaal buuna siiyey asamaawaat buu noogu miaaliyey asamaawaat ayuu noogu miaaliyey samaawaat waa jamcu muanas asaalim waa nasbisan yahay calaamatu nasbuhuna waxa weeyaan yani markaasi waa kasrahaasi waxaa ka horeeya khalaqa allaahu khalaqa waa ficil maadi allaahuna waa faacilkii asamaawaati waa mafcuulu bihigi mansuubun calaamatu nasbihi alkasra niyaabatan can alfatxa liannahu jamcu muanas saalim tani marka waxay noqonaysaa niyaabatu xarakatin can xaraka oo waxyaalaha kale naa'ib noqda mar xaraf baa wuxuu ka naa'ib noqonaya xarako marna xaraka xaraka ka naa'ib noqonaysa kiinoo noo dambeey haddaan soo marnay asmaau sita waxaa lagu nasbinaya alif aliftaas waxay ahayd naa'ibatun can alfatxa marka waxay ahayd niyaabatu xarfin can xaraka xaraf baa xarako naaibka ahaa halkanna waa kasro ayaa naaib ah fatxay naaib ka tahay tanna waxay noqonaysaa niyaabatu xarakatin can xaraka xarako ayaa xarako naaibka ah macnaa xarakadini meeshii ay ahayd ayadu inay degto xarako kale oo beddelkaa ah ayaa booskii degaysa assamaawaat waxay ahayd ismigaas in fatxa lagu nasbiyo in fatxa lagu nasbiyo ayay ahayd laguma nasbinina kasraa lagu nasbiyey haddaba kasrahaasi wuxuu naa'ib ka yahay fatxihii ayuu naa'ib ka yahay wain kunna ulaata xamli wain kunna intu shardiyo weeye kunna waa kaanadii naaqiska ahayd weeye waxay u baahan tahay ismi iyo khabar nuunku waa ismigeedii ulaatna wuxuu noqonayaa khabarkeedii ulaat mudaaf xamlin mudaafu ilayhi ulaat mudaaf xamlinna mudaafun ilayhi marka ulaat waa mulxaq ayadu jamcu muanah saalim xaqiiqiya maaha waa mulxaqun bijamci lmu'anah assaalim horaan usoo aragnay jamcu lmu'anah asaalim in laba shay la haleeshiiyo yacni ismi jamac ah oo magac laga dhigtay sida carafaad iyo adricaad iyo kuwa la midka ah iyo kelmadda ulaad la yidhaahdo kuwo kale culimadu way sheegaan laakiin labadana mashhuur ah labadan ayaa mashhuur ah hindaad haddii inan loo bixiyo zaynabaad haddii inan loo bixiyo wuxuu noqonayaa mulxaqun bijamci almu'anas assaalim ayuu noqonayaa marka waa xarako xarakan ay noqotay wa ama alkasratu kasradii fatakuunu waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad bay noqonaysaa linasbi nasbay calaamad u noqonaysaa fii jamci almu'anas jamacii dumarka ayay calaamad ugu noqonaysaa jamacii assaalimi nabadgalay iyo wama ladiikii xumila la haleeshiiyey calayhi calaa jamci almu'anas saalim la haleeshiiyey jamacaas iyo jamaca wixii la haleeshiiyo waxaa markaasi lagu nasbinayaa kasro naaib ka ah fatxo naaibka ah naxwu khalaqa allaahu asamaawaat waa ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi shaahidku laakiin waa asamaawaat wain kunna ulaata xamlin kunna nuunku waa ismigii ulaadna waa khabarkii ulaadna mudaaf xamlin mudaaf ilayhi shaahidkuna waa ulaadkaas weeyaan oo markaasi kasraha lagu nasbiyey kasraduna ay naaib ka tahay fatxadii mulxaqna uusaa ku noqonaya wa ama alyaau ya-dii fatakunu waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad bay ahaanaysaa linasbii nasbay u noqonaysaa fii mawdicayni laba mawdic ay calaamad ugu noqonaysaa fi lmusanaa musana calaamad ugu noqonaysaa iyo wama ladii kii xumila la haleeshiiye calayhi calaa almusanaa naxu rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka id arsalnaa ilayhim snayn rabbanaa amatana tnatayn halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llah oo calaamadii afraad noqonaysa tii koowaad waxay ahayd fatxay ahayd tii labaadna alif bay ahayd tii saddexaad kasray ahayd tii afaraadna waa alyaa ayay markaa noqonaysaa yaadaasi laba mawdic ayaa lagu nasbinayaa laba makaan ama laba mawdic ayaa lagu nasbinayaa labadaa mawdic mawdica koowaad waxa weeye almuhannaha almuhannaha tacriifka muhannaha horaan usoo aragnay inuu yahay ismi laba qof ku dhacaya labadaa rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan yacni markaasi labadaa wuxuu kugu tusinayaa ziyaado uu wato ziyaadadaasi in laga jaro yani markaa wuu aqbali karaa oo markaasi mid kale lagu soo cadfo wuu aqbali karaa kaasa waxaa loo yaqaanaa muhanna musanna hore waan usoo marnay asagoo la rafcinayo waxaan soo aragnay in lagu rafciyo alalif in lagu rafciyo alalif in lagu rafciyo ayaan soo aragnay maanta marka la nasbinaya musanihii waxaa lagu nasbinayaa alyaa ayaa lagu nasbinaya alyaa ayaa lagu nasbinayaa marka mawdica koobaad oo yaa lagu nasbinayo waa almuhanna sheekh wuxuuna siiyey saddex tusaale tusaalaha kood waxaa weeye rabbanaa wajcalnaa muslimiina laka rabbanaa waa munaade xarfnidaagii baa xadfano yaa rabbanaa baa la odhanayaa yaa rabbanaa wajcal waa ficl amar faacilku waa damiiro anta naadu marka waxay noqonaysaa mafcuul awal muslimiinna waxay noqonaysaa mafcuul thaani ayay noqonaysaa oo jacala waan arki doonnaa waxay ka mid tahay afcaasha labada mafcuul qaadata ayay ka mid tahay lakana waxaa laga sifaynayaa yani markaasi muslimiin baa laga sifaynayaa marka shaahidku waa muslimiin weeyaan id arsalnaa ilayhim itnayn arsalnaa id waa daraf weeye arsalnaa waa ficil iyo faacil ayib ilayhim ilaa waa xarfu jar himtuna waa majruur jaal iyo majruurkaasi wuxuu ku tacalluqayaa arsalna ithnayni waxay noqonaysaa marka mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabata can alfatxa liannahu mulxaqun bilmuhana mulxaq weeya isagaa noo soo wada mulxaqaadka ka hor dhici mayno mulxaqaatu almuhana iyo mulxaqaa jamcu mudakar saalim isagaa inoo keeni doona marka ithnayn muhana caadiya maahan horaan usoo aragnay inaysan muhana caadiya ahayn waxaana tusinaya waa ismi labuu tusinaya ya-da iyo nuunka uu wato haddii laga jaro ithnun baa soo haray ithnun ithnunna wax la isticmaalo maaha kelmaddana waxaa la doonaya markay mutana caadiya tahay marka calaamada laga reebo tasniyada alifkii nuunka marka laga reebo inay soo baxdo kelmadiio macno yani markaasi tusinaysa sida zaydaan marka alifkii nuunka laga reebo zayd buu noqonaya zaydna waa la garanaya waa qof magaciisu weye muxamadaan haddii alifkii nuunka laga reebo muxamadun buu noqonayaa laakiin itnayni ama itnaani marka alifkii nuunka laga reebo itnun baa soo haraysa itnu hadday soo hartana itnu wax la isticmaala maahan carabi la isticmaala maahan halka waxaa laga fahmay inuusan mutana caadi ahayn mulxaq inuu yahay mulxaqun bilmuhana ayaa halka laga fahmaya marka eh, waxay noqonaysaa mafcuulun bihi eh, mansuubu calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can alfatxa liannahu mulxaqun bilmuhana rabbanaa amattanaa amattanaa waa ficil iyo faacil iyo mafcuul amatanaa waadna dishay ithnatayni laba goor marka amata waa ficil iyo faacil iyo markaasi mafcuul weeyaan oo naada damba mafcuulkiiyo tadan waa faacilkii amatanaa ithnatayn shaahidku waa ithnatayn waxaa sifo u noqonaysaa masdar lasoo qadarayo amatanaa maw imaatatayni laba jeer baadna dishay ithnatayni ithnatayni marka waxaa sifo ka tahay imaatataynka lasoo qadarayo bay sifa ka tahay mansuubun wacalaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can alfatxa liannahu mulxaqun bilmuhana marka wuxuu noo tusaaleeyey saddex tusaalo saddexdaa tusaale mid waa muhana caadi oo muslimiin weeye miduna waa mulxaq bilmuhana labana waa mulxaq bilmuhana weeyaan inta ayagoo ka badanna mulxaqaadkaasi waa arki doonna insha allah wa fii jamci almudakar asaalim waxay kaloo u noqonaysaa yaadii calaamad nas bay u noqonaysaa fii jamci mudakari saalim jamc mudakar saalim bay ugu noqonaysaa iyo wama ladii kii xumila la haleeshiye calayhi calaa jamci mudakar saalim la haleeshiye naxwu nunji lmuminiin wey nunji lmuminiin weeyaan wawaacadnaa muusaa halaaiina leylatan wey halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa ya-da mawdica labaad oo ya lagu nasbiyo iyadoo markaas naa'ib ka ah fatxadii iyadoo naa'ib ah mawdicaas waxa weye jamcu mudakar tacriifkiisa asaguna waa soo aragnay oo waxay tusinaya wax ka badan laba tusinaya ugu tusinaya ziyaado uu aakhir ku wato wow iyo nuun ama ya iyo nuun ah oo ku habboon in markaasi eh, laga reebo yani calaamaadkaas wowgiiyo nuunkaas ama yadii nuunka in laga reebo ayuu markaa aqbali karaa mid kana lagu soo cadfo jamcu mudakaru saalim sheekh wuxuu inaga siiyey laba tusaale hore waxaan usoo aragnay mulxaqaadkiisa waxaan soo sheegnay in la haleeshiiyo afar baab in la haleeshiiyo laakiin iyagoo faahfaahsan iyo markaasi waxyaalaha kale noqonaya asaga inoo soo wada insha allahu tacaala wuxuu inoo tusaaleeyey tusaalaha koobaad wuxuu inoogu tusaaleeyey nunji lmu'miniin nunji waa ficil mudaaric faacilku waa damiir mustatira taqdiiruhu naxnu nunji naxnu almu'miniina waa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can alfatxa liannahu jamcu mudakar athaalim miaalka labaad waa waacadnaa muusa alaaiina leyla waacadnaa waa ficil iyo faacil wey waacadnaa waa ficil iyo faacilnaad waa faacilka muusa mafcuul awal ayuu noqonayaa alaaiina mafcuulun haani ayuu noqonayaa alaaiina mafcuulun haani ayuu noqonayaa leylatanna waa tamyiiz ayuu noqonayaa marka shaahidku waxaa weeyaan wa waacadnaa muusa alaaiina wey alaaiina wajhu shaahid waa mulxaqun bijamci lmudakar asaalim mudakar saalim maaha rasmi ah xaqiiqa ah maaha waa mulxaq wuxuuna ka mid noqonayaa qaybtii ahayd asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdiha waa asmaa jamaca laakiin wax mufrad aan lahayn oo halaatiin mufrad ma leh inaysan mufrad lahaynna waxaa ku tusinaya haddii la yidhaahdo halaaa mufrad waa halaaa waxaa la doonayaa shaygani hadduu shaygani mufrad u yahay saddex mufrad marka laisku daro inuu yani booskii jamaca inuu gaaro ayaa la doonaya mathalan hindun muslimatun wa muslimatun wa muslimatun markaan isku daro maxay noqonayaa muslimaad bay noqonayaa saddex muslim markaan isku daro muslimaad bay noqonayaa haddaba asmaadani sidaa lagama heliyo alaaatun iyo alaaatun iyo alaaatun markaan isku daro maxay noqonaysaa tisca sagaal bay noqonaysaa isma dhowaa marka mufrad waa ma waxaa la doonaya inay noqoto halaahiin inay noqotaa la doonaya oo jamci ay tagto booskuu joogo mufrad oo maaha idan mufrad ma leh ayib marka waxay soo guda galaysaa asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha waa ismi jamaca oo markaasi mufrad aan lahayn bay soo guda laga bilaabo min cishriin ilaa tisciin tirooyinka labaatan laga bilaabo ilaa sagaashan labaatan ilaa sagaashan waxay noqonayaan dhammaantood mulxaqun bijamci lmudakar saalim bay noqonayaan cishruuna halaahuuna arbacuuna khamsuuna situuna sabcuuna hamaanuuna tiscuuna intaas waxay noqonayaan mulxaq waxayna soo gudagelayaan dhammaantood asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdiha waa ismi jamaca oo mufrad aan lahayn oo arki doonna insha allah marka labadaa mithaal ayuu sheikhuuna siiyey halaahiina oo mulxaq ah iyo almu'miniina oo markaa mudakaru saalim caadi ah wa ama alyaau yadii fatakuunu waxay ahaanaysaa yadi calaamatan calaamad bay noqonaysaa linasbi nasbay u noqonaysaa fii mawdicayni laba mawdic ay calaamad ugu noqonaysaa fi lmuhana muhana calaamada ugu noqonaysaa iyo ladii kii xumila calayhi la haleeshiyey naxu rabbanaa wajcalnaa muslimayn laka id arsalnaa ilayhim inayn shaahidku waa inayn weeyaan rabbanaa amatana tnatayn tnatayni ithnayni iyo ithnatayni labay kala yihiin itnaynna waa mudakar ithnataynna waa mu'anas marka labaduba mulxaq way wadaagaan laakiin farqiga udhexeeya wuxuu yahay faariqa udhexeeya ayaa wuxuu yahay midna inuu yahay eh, mudakar oo itnayn ah midna inuu yahay mu'anas oo ithnatayna kaasaa udhexeeya wa fii jamci lmudakar yani markaa jamcu mudakar ayay markaa calaamada ugu noqonaysaa jamacii asaalimi nabadgalay wuxuu ka nabadgalay min ataksiir iyooma ladii kii xumila calayhi la haleeshiyey calayhi calaa jamci mudakar ayib horaan usoo sheegnay saalim waxa loogu bixiyey oo saalim loogu darayo isagii muanaskuba mufradkii marka la doonaya in la jamciyo mufradkii unbaa calaamad jamc lagu daraya bas muslimun waad oranaysaa muslimuuna wow inun baad ku daraysaa muslimatun muslimaat alif iyo tan baad ku daraysaa bas laakiin jamcu tagsiirku sidaa maaha oo jamcu tagsiir waxaa isbedelaya jamcii marka lasu eego mufradkii ima xaraka isbedelaysa imaa xuruuf baa isbedelaysa imaa xaraf iyo xuruuf baa isbedelaya yacni kuwani isbeddel noocaasa kuma dhacayo xagga dambe waxaa lagaga darayaa wow iyo nuun jamacii ama ya iyo nuun ee hadduu yahay mu'anathu saalimna alif iyo taa baa lagu daraya waa intaas wey saasaa marka saalim loo leeyahay tagsiir iyo xaraka inay isbedesho xuruuf inay isbedesho wuu ka nabadgalay wa fii jamci lmudakar jamcu lmudakar ee ya-dii calaamada ugu noqonaysaa jamcii asaalimi ka nabadgalay min ataksiiri iyo wama ladii kii xumila la haleeshiye calayhi calaa jamci mudakar naxwu nunji lmuminiin shaahid muminiin weeye waa mudakaru saalim oo muminun bu ah mufradkii yani markaas ya iyo nuun baa lagu daray muminiina wawaacadna waacadnaa muusa halaaiina shaahidku waa halaaiin waa mulxaq bijamci mudakar asaalim ayaa la haleeshiiyey jamc caadiya maaha wa amaa xadfu nuun nuun xadafkeeda fayakuunu wuxuu ahaanaya xadafkaasi calaamatan calaamad buu ahaanaya linasbi nasbu calaamadu noqonaya fil afcaali afcaashii dhexdeedu calaamada uu noqonaya allatii afcaashaasoo rafcuhaa rafcaheedu bihabaati nuun nuunkoo loo sugo u ahaaday naxwu ilaa an takunaa malakayn ilaa an takunaa malakayn wa an tasuumuu khayrun lakum walan taquumii calaamada ugu dambaysa oo ay leedahay nasba ay leedahay waa xadfu nuun weeye xadfu nuun waxay cagsi ku tahay tabaatu nuun ama hubuut nuun bay cagsi ku tahay hubuutu nuun waa nuunkii oo la sugayo xadfu nuunna waa nuunkiioo la xadfayo waa nuunkii oo la xadfayo waxay calaamad u tahay haddaba nuuntani afcaashii afcaalu khamsaha la odhan jiray oo marka la rafcinayo lagu rafcin jiray nuun loo sugo afcaashii marka la rafcinayo lagu rafcin jiray nuun loo sugo maanta marka la nasbinaya waxaa lagu nasbinayaa nuunkii oo laga xadfo nuunkii oo laga xadfo nuunkii laskama xadfayey caamil baa xadfaya nuunka laiskama xadfayo in la xadfo waxaa sababaya caamil baa ka hormaraya caamil maqnaa markii afcaashani ay marfuucada ahayd caamil maqnaa oo marka aan joogin ayaa maanta meesha imaanaya markaasuu nuunta xadfaya mihaalada sheikhuuna siiyey mithaalka koobaad waxaa weeyaan ilaa an takuuna malakayn an takuuna antaasi waa xarfu nasbin wa masdar weeye takuuna ficl mudaaric mansuubun bian wacalaamatu nasbihi xadfu nuun wacalaamatu nasbihi xadfu nuun niyaabatan can alfatxa niyaabatan can alfatxa liannahu ficlu min afcaal alkhamsa alifku wuxuu noqonayaa ismigii kaanada malakayna wuxuu noqonayaa khabarkii buu noqonayaa alifku waa ismigii malakayna khabarkii buu noqonaya marka shaahidku waa takuuna wey anta intaan lagu darin carabi ahaan takuunaani bay iska ahayd takuunaani takuunaani markaan icraabayno takuunaani ficl mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun niyaabatan can idamma liannahu ficlun min afcaali ilkhamsa laakiin maanta caamil baa ka hormaray doonaya inuu wax nasbiyo oo an ah haddaba nuunkii waa la xadfayaa nuunkii waa la xadfayaa taa hore waxay ahayd waxaa lagu rafcinayay hubuutu nuun baa lagu rafcinayay kanna waxaa lagu nasbinayaa xadfu nuun ayaa lagu nasbinayaa xadfu nuun ayaa lagu nasbinayaa nuunkii oo maqan mihaalka labaad waxa weeyaan wa an tasuumuu khayru lakum wey antaas waa xarfu nasbin wamaster tasuumu waa ficil mudaaric mansuubun bian wa calaamatu nasbihi xadfu nuun niyaabatan can ilfatxa wowgana wuxuu noqonayaa faacilkii wa an tasuumuu antaas iyo ficil ka dambeeya ayaa waxaa laga soo dhalaalinayaa masder masderkaasa wuxuu noqonaya mubtadi oo wuxuu noqonayaa sawmukum mubtadi khayrunna wuxuu noqonayaa khabarkii khayrunna wuxuu noqonayaa khabarkii ayib lakumna khayr baa lagu tacalujinaya walan taquumii lan taquumii lan waa xarfu nasbin taquumii waa ficil mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xatfu nuun niyaabatan can alfatxa niyaabatan can alfatxa liannahu ficil min afcaali alkhamsa marka sheekhu saddex mithaal ayuuna siiyey horena waxaan usoo aragnay afcaashan inay yihiin yani marka la sheegaya afcaal in la yihahdo ama alamhilat in la yidhaahdo waxaan soo tilmaannay afcaal gaar ahaaneed kuma koobna afcaal gaar ahaaneed kuma koobna ayib marka ama alamhilatu lkhamsa ama alafcaal lkhamsa ayib ama ficl mudaaric ida itasala bihi damiiru tasniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru muanatin mukhaaaba intaba waa isku mid isku shay baa loo jeedaa wa amaa xadfu nuun xadfu nuunkii fa yakuunu wuxuu ahaanayaa calaamatan calaamad buu noqonayaa linasbi nasbu calaamadu noqonaya fil afcaali afcaashii buu calaamad ugu noqonaya allatii afcaashaasoo rafcuhaa godaalkeedu uu ahaaday bihabaati ama bihubuuti waa laba nusqo bihubuuti nuuni nuun in la sugo ama bihabaati nuun nuun in la sugo naxuu ilaa an takuuna malakayni weeye walan taquumii lantu waa xarfu nasbin taquumii waa ficlu mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun yaadun waa faacilkii ayib takuuna tasuumu taquumi yani markaasi alifka takuuna waa ismigii kaanada malakayna waa khabar an tasuumu wowgu waa faacilkii lan taquumii yadu waa faacilkii marka alifka iyo wowga iyo ya-da ayaa waxay noqonayaan markaasi faacil ayagaa u noqonaya faacil ayagaa u noqonaya marka khulaasadu waxay tahay nasba waxay leedahay khamsa calaamaad shan calaamadood bay nasba leedahay shantaa calaamadood sheekh wuxuu u tartiibiyey min baab almunaasaba fatxu ugu hormariyey alif buu ku xujiyey fatxa haddii la jiido maxaa ka dhasha alif baa ka dhalanaysa labadaasi munaasaba isu leeyihiin labada ku xogtana munaasaba isu leeyihiino waa kasra iyo ya weye kasra haddii la jiido maxaa ka soo baxa ya baa ka soo baxaysa iyo xadfunuun oo keligiis ah shanta calaamadood way calaamaatu annasb mawaadicda lagu nasbiyo marka laisku darana saddexa fatxada lagu nasbiyey alifkiina hal mawduuc baa lagu nasbiyey markaas waxay noqonayaan afar bay noqonayaan kasrihii waxaa lagu nasbiyey hal mawdic yaadina waxaa lagu nasbiyey laba mawdic xadfu nuunna waxaa lagu nasbiyey hal mawdic sidaa marka waxay isugu noqonayaan sideed mawdic ayay markaasaa isugu noqonayaan sideeddaas waxaa loo yaqaanaa yani markaasi mawaadiculciraab ayaa loo yaqaanaa sideeddaas mawdic sideed mawdic oo mawaadiculicraab ah iyo calaamaad shan ah ayay markaa nasbo yeelanaysaa rafcadii ka horraysa soo marnayna waxay lahayd afar calaamadood afartaasoo kale ahaa dammo waaw alif iyo nuun damada ugu horreysay afar mawduuc baa lagu rafciyey afar mawduuc ayaa lagu rafciyey wowgii oo ku xiga dammo haddii la jid maxaa ka dhashaa wowgiina waxaa lagu rafciyey laba mawduc waxaa ku xigtay aliftii aliftiina waxaa lagu rafciyey hal mawduc waxaa ugu dambeeyey nuunkii thubuutu nuun nuun la sugayo hal mawduc baa lagu rafciyey isaguna marka sidaa waxay isugu noqonayaan afar mawdic oo damo ay leedahay laba mawdic wow ay leedahay waa lix halkaasi iyo mawdic alif ay leedahay waa toddoba iyo mawdic ay leedahay thubuutu nuun sideed bay saa ku noqonayaan mawaadicul icraabkaas afar calaamadood iyo sideed mawaadicul icraaba ayay rafca leedahay halkaa inoo joogo wallahu aclam